loogu dalinun lala wadaajin baabka sagaal iyo tobneeyaan soo gaarnay baabu maa haadaa midkaanu baabu bayaani maa shay caddayn la caddaynayuu baab yahay jaaca yimid huwa maagu oo min atakliidi ad adkayn ah fii man qof la ad adkeeyey cadabalaah allah caabuday cinda qabri rajulin nin qabrigiisa agtiisa ku caabuday rajulkoo saalixin wanaagsan fa kayfa xaalku see noqon idaa cabadow hadduuba caabudo rajulkaba baabu maa haadaa midkaanu baabu bayaani maa shay caddayn la caddaynaya baabkii ka hadlaayo weeye jaa-a yimid huwa naagu oo min ataqliidi adadkayn ah fii man qof ayaa la adadkeeyey cabadallaaha ilaahay caabuday cinda qabri rajulin nin qabrigiis agtiisa ilaahay ku caabuday rajulkoo saalixin wanaagsan fa kayfa xaalku see noqon idaa cabadahu hadduuba caabudo rajulka laftirkiisa baabkan wuxuu ka hadlayaa dadka qubuuraha masaajida ka dhisa oo meeshaas allaah ku caabudayna yidhaahda hadde ma ahan dad ayagu qubuuraha caabuda laga hadli maa hadeer dad qubuuraha tuuga laga hadli maa dad qubuuraha dawaafa laga hadli maa dad neder ka xidhana laga hadli maaha dad xoola kuqana laga hadli maaha waxaa laga hadlaa dad ayagu allaah caabudaya laakiin qabriku ag caabudaya cibaadada ay qabriga ku caabudayaan na ma ahan tii sharcigu yidhi qabriga agtiisa lagu sameeyo oo waxaa jirta cibaado qabriga agtiisa in lagu sameeya sharcigu amray oo waa maxay waa siyaarta quburaa in la siyaarto taas waa sharci iyadu qubuuraha muslimiinta ay ta-ag tagto qabriga inaad salaamto assalaamu calaykum ahla diyaari qowmi lmu'miniina wاlmuslimiin wa inaa in shaa allahu bikum laaxiquun yarxamu llahu lmustaqdimiina mina wاlmustaakiriin nas'al اllaha lanaa walakum alcaafiya allahuma qfir liahli اlqubuur inaad u soo ducaydo adiguna aad ku cibro qaadato taas waa cibaado xaqa laga hadli maa taas midda laga hadlayaa waxay tahay in qabrigii korkiisa masjid laga dhisto ama garabka looga dhejiyo oo meeshaas salaada lagu tukado ama ayadoon la dhisin salaadii lala aado cibaadadii lala aado oo yidhah waa kusoo ag wardina qur-aankan kusoo ag akrisana salaadan kusoo tukana labadaas dariiq iyo wixii lamid ah kuwaasaa la diidaya kuwaasaa xaaraan ah kuwaasaa munkara kuwaasaa cadaabka lagu mutaa ayagoonba qabuurahaba la caabudinba sababtu waa maxay loo diidayaa waa dariicatun ilaa shirki waa dariiqa shirkiga lagu gaaro sow sooma aanaan ogaanin banu aadanka markii ugu horreeyey gaaloobayeen dariiqay ku gaaroobeen dariiqan inuu ahaa oo qabri nin saalixa agtiisa inta la fadhiisto ilaah lagu caabuday saasay ka bilaaban kadibay gaarsiiday in qabrigii la caabudo qofkii ku jiray maadaama ay qabrigii in la caabudo gaarsiiday qaacidadu waxay tahay alwasaa'il lahaa axkaamu lmaqaasi wasiilada shayga shay kale ku gaarsiinaa kuwa ku gaarsiinayu la hubiya qabriga lacag fariisto layidha alla lagu caabuda waxay gaarsiiday shirki waa xaaraan soo ma ahan in qabrigaa lagu cibaadaystaana waa xaaraan ayadu alwasaa'il lahaa sidaas way fi صaxiixi xadiisku bukhaariy muslim ku sugan yahay marka fi lxadiidi صaxiix wey صaxiixa waxaa ku sugan xadiiun xadiiaa ku sugan xadiidkoo marwiyi laga wariyay can caaishata ana uma salma umu salma waa zawjadii nebi moxamed salى اllahu calيه wasalam dakarad waxay u sheegtay lirasuulilaahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayh wasalam kaniisatan kaniisad kiniisadoo raadaha ay ku soo aragtay bicardi alxabashati dhulka xabashada umu salama waxay ka mid aheed dadkii hijrooday oo u hijrooday xabashada markii maka la joogay oo gaaladii ilaahay laga caabudi waayey oo ilaahay in la caabudo ay diidanay saxaabada dhibeen saxaabada hijradii koowaad oo dhulkan xabashada oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaa ka taliya merig oo cadli ah nin boqor ah oo aan agtiisa dadka lagu dulmi karin najaashi weeye radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka ahaada wuu islaamay markii dambena qofku hadduu kayr leeyahay oo cadaaladda ka shaqeeya kayrka ilaahay waafajiya wuu islaamay ninkii markii dambe asagoon islaaminaana nebigu yidhi ninkaas waa boqor cadli ah oo aan agtiisa wax lagu dulmin hadda ma islaamin ogow markuu nabigu saas leeyahay sala allahu calay muslim maaha waa kirishtaan markaas markii ay saxaabadu u yimaadeen iska daa saxaabada in la dulmiye ayagiyu diintiiba ka qaatayba weliba ayadoo qurayshuna isku dayday inay yidhahdaan noo soo celiyo noo soo dhig saxaabada laakiin nin wuxuu ahaa cadli ah iskama celine waa warsaday maxaa laydinku haystaa maxaa laydin daba jooga maxaad ka soo cararteen waraysiyu la yeesh ee iskama soo xirxirinoo sooma dhiibin waraysigiina waxaaba ka dhashay asagiiba inuu ku ta'auro ku saamoobo oo u islaamo ka tali jiray meesha marka umu salama magaceeda waxaa lahaa hinda bintu abi umaya a la yidhaahdaa bint hinda bintu abi umaya ibnu lmuqiira ibnu cabdillaahi ibnu cumar ibnu makhsuum alqurayshiya almakhsuumiya waxaa markii hore guursaday abu salama markii laga oofsaday oo ilaahay oorsadayna nabigaa guursaday sal allahu calay wasalam waxay ka mid ahayd markaa saxaabadii u soo hijrootay xabashada xabashada markay timid xabashadu waa kirishtaan wixii ay ku soo aragtay nabiga u sheegtay sal allahu calayh wasalam maxaa dhacay waxay ugu sheegeen waxaanu hadday wax fiican yihiin waa in la sameeya hadday wax xun yihiinna waa in laga fogaadaa shaygay aragtay nabiga u sheegin si ay xukunka sharciga u barato marka nabigay u sheegtay waa kan ana uma salma radia allaahu canhaa umu salma dakarad waxay u sheegtay lirasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam kaniisatan kaniisad kaniisadda waxaa la yidhaahdaa meesha nasaaradu ay ku cibaadaystaan waa macbadu nasaara meesha ay kirishtaanku ku cibaadaystaan annaga meeshaan ku cibaadaysanno waxaa la yidhaha oon ku tukano masjid ayaga waxaa la yidhaahdaa kniisa ah, kniisa la yidhaha magacaasa uleeda qolo walba magacay uleedahay meeshay ku tukadaan marka kniisaday soo aragtay kniisadoo raada ay ku soo aragtay biardi xabasha dhulka xabashada iyo wama shay fiihaa kaniisada ku sugnaa oo mina suwari masawiroa kniisada dhexdeeda marka masawiro ayaa ku yilay haddana kniisadooda ku yaalaan oo kniisada weyn oo magaaladaanu adda ku tiilay halkaas mxraabka ay uga tiili masawirka uga yii ah, halkaas mxraabka ay uga tiili masawirka isagoo dhagax la qoray ah weliba masawirka marka tiay u sheegtay nabiguna marka xukunkii u sheegay faqaala nabigu wuxuu yidhi ulaaiki kaafta waa lahoos dhiga ulaaiki ilaa waxaa nabigu la khiaaba waa umsalm ulaaiki ulaaikana waa banaanta iyaduna ah, waa banaanta laakiin sida riwaayadda loo wariyey waa ulaaiki bikasri اkaafi wayajuusu atxa fatxibaarigan saasu xaafid ibn xajar ku leeyay juuska koobaad an boqol labaatan iyo an faqaala nabigu wuxuu ku yidhi ulaaiki kuwaas aada soo aragtay idaa maata hadduu dhinto fiihim ayaga dhexdooda alrajulu saalix nin wanaagsan aw ilcabdu saalix ama adoon wanaagsan waa shaku raawi lafdigii nabiga ayuu ku dadaalaa raawidu marka hadalkii nabigu yidhi inuu ahaa alrajulu saalix aw ilcabdu saalix labadaas midu ahaa miduu ahaayuu sugi waayey labadoodu ku shakiyey markaasuu labadiiba sheeg riwaaya bilmacnaa inay bannaantahay kutusayda inay banaan tahay taas ayuu kutusaya taasuu kutusaya nabigu wuxuu yidhi sal اllahu alayhi wasalam ulaaika kuwaas aad soo aragtay idaa maata hadduu dhinto fiihim dhexdooda alrajulu saalix nin wanaagsan aw ilcabdu saalix ama addoon wanaagsan balow waxay ka dhisi jireen calaa qabri qabrigiisa masjida saasay cadadooda nin wanaagsan oo wanaagsanoo cibaado iyo lagu yaqaan markuu ka dhinto ay ka dul taagi jireen u fiirsada camalkaas hadduu qof iska caadi yahay masjid kama dhisi jirin nin ad loo jecel yaho qiimo badanoo diinta lagu jeclay markuu yahay masjiday ka taagi jireen haye ma ku saxan yihin wasawaruu waana sawiri jireen masjidda marka fiiri waxa masjidka lagu magacaaba waa ku tukadaan maxaa ay anagu meeshaan ku tukana magac ahaan waxaan idhaha masjid ayaguna kniisa yidhaahdaan masjiday ka dhisi jireen waa meelay ku tukadaan wa sawaruu wayna sawiri jireen fiihi masjidka dhexdiisa tilka suwara suuradahaas ulaaika kuwa saa sameeyey marka fiiriya marka qof saalixa hadduu dhinto in masaajid laga dhiso ma fiican tahay mase waa xun tahay dhegaysta nabiga ka hadlaahi sala allahu calah wasalam nabigu wuxuu yidhi ulaaika kuwa sidaas sameeyaa shiraaru lkhalqi ilaahay intuu abuuray waa kuwa u shar badan cindallaahi alla agtiisa ilaahay intuu u abuuray waxa ugu shar badan waa dadka sidaas yeela oo marka qof saalixu dhinto marka qof saalixa uu dhinto qolada masjidka ka dhista ilaahay intuu abuuray kuwaasa u shar badan u fiirsada bilaahi calaykum u fiirsada dhammaan dadka la tuugo mid aan masjid qabrigiisa laga dhisin ma jiro soo ma waa sheekh uways waa sheekh ooyaaye waa sheekh nuur xuseen waa sheekh cali mayid waa fulaan waa fulaan mid kasta masaajida ka dhisan qabrigiisa mid kasta masaajida ka dul dhisan soo ma ogid mid iyo laba maaha haddaan tiri tegno laba boqol waa la gaarhsiin kara ma jiro nin la tuugo oo aan masaajid weynu ka dul taagnayn ma jiro nabi maxamedna wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam adduunka ilaahay intuu dad abuuray waxa u shar badan qof saalix ay u yaqaaniin markuu dhinto dadka masaajidka ka duudhisa ilaahay intuu abuuray dadkaas u shar badan camalkii nabigu uu ku tilmaamay dadka ugu shar badan makhluuqa alle inay sameeyaan aadad maanta waxay u arkaan camal weyn oo ilaahay loogu dhawaaday inuu yihi ka hor bal qulubta sida ilahay u gadiyey ah, sida qulubta haaulaai hadalkan shekhuislaam ibnu taymiya lahu ka soo qaato fa haaulaai kuwaan oo masaajid ka dulmiseen dadka dhintay jamacuu waxay isku dareen bayna alfitnatayni laba fitno laba fitno oo lagu fitnoobay isku dareen ah, bayna alfitnatayni fitnat lqubuur fitnihii qubuuraha oo masaajid ay ka duldhiseen iyo wa fitnati fitnadii masawirada labadaasa isku daray ilaa fiiri qoomu nuux markay gaaloobayeen labadaan ahayd waxay sameeyeen sooma ah, labadaanay ahayd ayagu horta waa sawireen cibaadana qubuurihiay lacag fadhiisteen qoladaanuna masjiday ka duldhiseen waana sawireen labadii fitna isku dareen walahumaa bukhaariyo muslim waxaa u sugnaaday canhaa can caaishata caaisho waxaa uga sugnaaday qaalad inay tidhi lamaa nusilad markii lagu soo degay birasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam waxay ula jeedaa malakulmowtku markuu u yimid wey malaa'igtii nafta ka qaadayday oo malakulmowtku ka mid ahaa markay nabiga u yimaadeenay ula jeedaa lamaa nusila markii lagu soo degay birasuulilaahi sala allahu calayh wasalam bafiqa wuxuu gudagalay nabigu yadraxu inuu ku tuuro khamiisatan go go-aasoo lahu nabiga u sugnaa calaa weji wejigiisa markii sakaraadku qabtay nabiga xanuun adag a sakaraadku ku qabta go ayuu saas iskugu tuuray wejiga go-u saas u saaray go-u huwday faydaqtanna markuu neef qabatoomo faydaqtanna markuu caburo marka unta neef qabatoomo uu ku caburo bihaa go-aas uu ku aburo kashafahaa waa faydayey go iska wareejina taasuna waxay ku tusaydaa nabiga sakaraadka xanuunka qabtay iri nabiga sakaraad moodka xanuun adag aa qabtay jiradii uu nabiga ku dhintay xanuun adag aa qabtay mararka gabal wuxuu gaarayey in miirku ka tago oo haddana miirku usoo laabto xanuunka qabtay taas darteeda waa kii saxaabada gobol mid a yidhaahdeen nabi muxamed xanuunkii lagu qabtayaan aragnay qofna ku ammaani mayno si fududaa nafta looga qaado maxaa la hadday ammaan nabigaa looga qaadin iiri qofka in sakaraadka lagu dhibo micnaheeda maaha inuu dembiila ya mujrim maaha nabi muxamedaa sakaraad adag lagu qabtay markii naftu ka dhacayda maxaa loogu qabtay derajadiisaa kor loogu qaada ajarkiisaa lagu dallaca sidaas darteeda qofka asagoo qof aad u fiican ah waxaa dhici karta sakaraad adag in lagu qabto dad aragta qof sakaraadka lagu dhiba hamoodin in ay dulli tahay ha in lagu ciqaabana waa dhacdaa in ilaahay dembi dhaaf uga dhigayaa dhacda in darajadiisa lagu dalacsiinayaa dhacda nabiga dembigiisa hore horaaba loo dhaaf kiisi dambe horaa loo dhaaf asagu waana sabra darajadiisa ilaahay ku dalacsiinaya marka qofka qayrka badan waxaa dhacda sakaraadka in lagu dhibo ayadoo ay tahay xikmaddu in darajadiisa lagu dalacsiiyo waxaa dhacda qofkan muuminka in sakaraadka lagu dhibo ayadoo xikmadu tahay dembi dhaaf in lagu siiyo marka haddaad aragto qofkuu sakaraadku dhibayo ha u qaadan inuu qof dembilaah mujrima yahay maaha macneheedu nabi maxamedaa sakaraad adag uu qabo nabigana sala allahu alay slam markuu xanuunsado qofka anaga naga mida xanuunka qabta laba jibaarkiisa qaban jiray waa la weydiiyey rasuulka allow macnaheedu inaad laba ajar leedahay miyaad saas wey nabigu sal اlahu alay saas wey saas wey marka nabiga xanuun badan ba qabanayay sakaraadka faidaa tame markuu ku caburo amase u neef qabatoomo bihaa go-a kashafaa waa wareejinaya fiiriya marka asagoo xaaladii sakaraadka ku jira ummadiisu u digayaa wuxuu uga digayaa dariiqa ugu shar badan oo ummaduhu ku gaaroobaan tii uga digayaa dhegaysta faqaala nabigu wuxuu yidhi wlxaal huwa nabigu kadalika sidaas uu yahay lacana allaahu lyahuuda yahuud allaha lacnado wanasaara kirishhtaankana allaha lacnado maxaa loo lacnadaya dembiga ay ku muteen waa maxay lacnadaas waa inaan ogaana ilaa fiiriya inay yahuud la yidhaahdo ama kirish nasaaro la yidhaahdo magacaan maaha wax nacayb ha keena ilaahay nasab looguma kala dhowa qabiil ahaan dadka looma naqo jinsi iyo midab ma ahan dembiyay galeen dembigaas ayaa lacnad ugu dhaca haddii dembigii annagu aan galno cuquubadii iyo lacnadiyaa nagu dhacaysa ya haddaan dembigii galno kawar haddaan idhaano ayaga lacnadaa ku dhacday laakiin annagu dembigii haddaan galno nagu dhici me kawar aawa cadligii ilaah ah, ilaahay qofkaana wuxuu ku ciqaabaa inuu dembigan galo ee qofkaan qabiil hebelu ka dhashay iyo qolo heblu ka dhashay ilahay uma ciqaabo soo ma jeedi waa kana nabigu wuxuu noo sheegayaa lacnada waxay ku mutahay lacnaddana waxay calaamad u tahay dembigu inuu kabiiray dunuubtu waa kala waaweyn yihiin kuwa ugu waaweyn kabiira la yidhaahdaa calaamada lagu yaqaana waxaa ka mid ah cadaab caaqiro in laga sheego laga ratibo oo la yidhahdo qofka dembigaas gala caaqira ilahay saas u cadaaba ama la yidhaahdo adduunka saasa loo ciqaabo ama la yidhaahdo caro allah ku dhacday qofka dembigaa sameeya ama la yidhaahdo lacnadaa ku dhacday waa calaamadaha lagu yaqaan dunuubta kabaairta dembigu hadduusan dunuubta waaweyn ahayn lama lacnado dadka sameeyey marka dembigii ay sameeyeena nabigu noo sheegaa sal اlahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi itakaduu waxay ka dhigteen qubuura ambiyaaihim nabiyaalkooda qabriyaalkooda masaajida meelo lagu tukado iiri ma ahan wa waa caabudeen waa caabudeen lama dhihin fiiri waxay cuquubadan ku muteen qabrigii korkiisay masjid ku dhisan markaas ilaahay ku caabudayeen meesha qabrigaas intaasay lacnada ku muteen maxaa yeele waa dariiqii shirkiga gaarsiinayey waa dariiqi shirkiga gaarsiinayey fiiriya marka caaisha waxay noo sheegee hadalkan macnihiisa waxay tihi caaisha yuxadiru nabi maxamed wuxuu ka digaayey maa sanacuu waxa ay sameeyeen iri markuu nabiguna leeyahay yahuud iyo nasaaro lacnabo ha ku dhacdo naxariista alla ha ka fogeeyo nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka digaayey waxa ay sameeyeen taasuu ka digaay oo waa naga nooga digay ah, sidaas wey waxay tihi haddaan digidaasu jiri lahayn walowlaa daalika taxdiir digiddaas nabigu hadduusan jiri lahayn la ubrisa waa la muujinahaa qabru nabiga qabrigiisa sal اlahu calay wasalam nabiga qabrigiisa lama muujina mogta qolkii caaisho dhexdeed dhexdiisuu ku dhintay nabigu inta la kala jeexay meeshii uu nafta uga dhacdaa lagu aas laakiin haddii aan laga cabsayn in dad ku tukadaan qabrigiisa waa la muujinaa macnaheedu waa maxay saxaabada meesha lagu aas lagu aasi lahaa baqiic ah, qabuuraha saxaabada lagu aasi jiro baqiic oo masjidka nabiga dhinacan qoraxdu ka soo baxda ka xiga halkaasaa lagu aasi laha meel muuqataa nabiga lagu aasi laha laakiin maxaa loogu oo qolkii dhexdiisa loogu aasay waxaa laga baqay meel banaanka haddii lagu aaso dad inay salaada la aadaan baraka ay barakaysanayaan markaasaa qolkii la dhex si dadka looga celiyo shartaas so uma jeedin walowlaa daalika digidaasu haddaysan jiri lahayn la ubrisa waa la muuji lahaa qabri nabiga qabrigee sal اlahu calيه wasalam hayra laakini annahu shamiye khushiya waxaa laga baqay an yutakada in laga dhigto masjida masjid waxaa qolkii caaisho dhexbartankiisa loo geliyey in masjid laga dhigtaa laga baqay waxaa loo dabdiyey khushiya iyo khashiya haddii la yidhahdo khushiya oo majuul laga dhigo saxaabada ka baqin wey saxaabadu sababta ay qolkii caaisha ugu aaseen waxay tahay waa ilaalin la ilaalinayo nabiga inaan lagu fidnoobin haddii la yidhahdo khashiyana faacilku waa nabiga khashiya nabigaa ka baqay wey sala allahu alay wasalam waxaa nabi maxamed ka baqay oo dadka uga digayey an yutaqada in laga dhigto masjidan akhrajahu xadiiska bukhaari muslim soo saareen sidaas darteeda cilada nabiga loogu aasay qolka caaisho waa laba cilo cilada koobaad waa xadiidka tirmidiga sheegaya nabi ilaahay wuxuu ku aasaa meeshuu jecel yahay in nabi ilaahay wuxuu ku oodsadaa meesha uu jecel yahay in lagu aaso sidaas darteeda nabi lama qaado haddii naftu ka dhacdo ee meeshuu ku dhintaa la geliya qolka dhexdiisaa naftu uga dhacday meeshaa la jecel waa arrin nabiyaalka u gaara xikmaduna hay aheed waxaa laga baqay haddii la muujiyo oo saxaabada meesha lagu aasa lagu aaso in dadku ay salaada la aadaano ku fidnoobaan saasa laga bao masjidaa laga dhigana waa loo jeeda salaada in lala aado bukhaari muslimaana xadiiska wariyey walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday an jundub can jundub ibni cabdillaah qaala wuxuu uhi jundub samictu nabiya nabigaan maqlay sal اllahu calayh qabla an yamuuta intuusan dhiman biams bikhamsin shan maalmood shan maalmood ayaday geeridiisii ka dhiman tahay walxaalaan maqlay huwa nabigu yaquulu uu leeyahay innii aniga agrow beri aan ah ilallaahi alla intii ka aan u beri ahay an yakuuna lii inuu ii sugnaado minkum xaggiinna xaalu ka ahday khaliilu khaliil khaliilka waa derajada jacaylka ugu sarayda khaliil waa derajada jacaylka ugu sarayda nabiga sal اlahu alayه waslam marka khaliilkiisa alla ahaa derajada jacaylka ugu saraydana ilaahi weyna ayuu jeclaaday sidaas darteeda qof addoommada ka mida ah nabiga khaliil kama dhigan qof addoommada ka mid ah khaliil nabigu kama dhigan sal اlahu alيه wasalam khulada waa jacaylka derajada ugu sarayda ilaaha marka khaliil ka dhigta ilaah ayuu khaliil ka dhigta markaasuu nabigu yidhi salى اllahu calayh wasalam innii aniga abrow beriyaan ahay ilallaahi allahan beri u ahay an yakuuna lii inuu ii sugnaado minkum idinka xaggiinna khaliilun khaliil fa ina allaaha allah qad itakadanii wuxuu iga dhigtay khaliilan khaliil kama اtakada ibraahiima siduu nebi ibraahim uga dhigtay khaliilan waاtakada allahu ibraahiima khaliilan Ah, ilaahay baa caddeeye qur-aanka ku sheegay inuu nebigan khaliil ka dhigto inuu nebi moxamed khaliil ka dhigtana nebi moxameda xadiidka noogu sheegay marka qof addoommada ka mida nabigu khaliil kama dhigan walow kuntu haddaan ahaa lahay marka fiidiya khaliilnimuu nabigu gaaray sala allahu calay wasalam waxaa jira xadiis daciif ah oo dadka gabal sheegaan sal iyo raadna male oo waxay yidhaahdeen khaliilnimada khaliilnimada waxaa ka sii sareeya maxabada maxabadaa ka sarayna yidhah oo maxaba iyo khulla waxaa sareeya yidhahdaan maxabada sidaas darteeda nebi ibraahim ilaahay khaliiluu ka dhigtay nebi muxamedna ilaahay xabiibuu ka dhigtay saasay yidhaahdeen nebi muxamedna ilaahay xabiibu ka dhigtay ay yidhaahdeen laakiin hadalkaas waa qalab waxaana ku tusaya maxabbada ilaahi weynaa dad fara badan oo nabiyaal aan ahayn u sugayba dad fara badan oo aan nabiyaal ahayn aa rabulcaalamiin u sugay maxabada maxabada in allaha yuxibu اtawaabiin wa yuxibu اlmutaahiriin dhammaan dadka toobadkeenka badan iyo dadka isdahira ilaahay waa jeceli ilahay waa jeceli ilaah subxaanau watacaala wuxuu yidhi wallaahu yuxibu saabiriin dadka sabra ilaahay waa jeceli maxabada dad fara badana ilahay usuga suga laakiin khullada nebi ibraahim iyo nebi maxameda loo sugay bis nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam maxabada wuxuu u sugay qaar badan oo saxaabadiisa ka mid qaar badan oo saxaabadiisa ka mid ah nabigu maxabada waa u suga oo nabiga sala allahu calayhi wasalam camar ibn alcaas wuxuu yihi waxaan idhi yaa rasuul allah ayunnaasi axabu ilayka dadka yaad ugu jecesha dadkoo dhan yaad ugu jecesha nabigu wuxuu yidhi caaisha caaishaan ugu jeclay xaaskeyga dadkoo dhan raaidada lacanahumullah ilahay naclada ku rido raaidada ayagu caaisho way nicebi wayna gaalaysiinaya weliba wayna lacnadaan nabiguna iyada ugu jeclaa dadka qultu waxaan idhi yidhi min arijaali xagga ragga yaad ugu jecesha ragga yaad ugu jecesha qaala nabigu wuxuu ihi abuuhaa aabbaheed aan ugu jecla abubakar sidiiq abubakar sidiiq aan ugu qultu uma man rasuulka ilaahayow yaa ku xiga aan iduu yidhi qaala cumaru nabigu wuxuu yidhi cumaraa ku xiga oo inta kale aan ugu jecel fiiriya saddexdaanba maxabbaa nabigu u sugay sala allah rag badanuu tiriyey nabigu sala allahu alay waslm oo u jeceliy raafidada lacanahumullah ilaahay lacnadaa ku rido waxay ku wardiyaanoo ka mida tasbiixdooda iyo ducadooda allaahuma alcan sanameey qurayshin wajibtayhimaa abibakrin wa cumara ilaahuma calad ku rid labada sanam ee quraysheed labada daaquud ee quraysheed oo kale ah abubakr iyo cumar saasay yidhahdeen waa dowladda iiraan ah, raafidadu iyadaa maanta calanka u sida ah, calanka iyaga u sida sidaasay ku wardinayeen oy ku ducaynayeen soo ma jeedi saasay ku nebi maxamedna sal اlahu calayh wasalam adduunka korkiisa banu aadamka jooga ayagaan ugu jecelahay sow inay ilah iyo rasuul khilaaeen ma ah, ilah iyo rasuulba inay khilaaeen sow ma marka maxay ku tustay taasu khulada nebigu qof banu aadana beryu ka noqdo inuu khaliil ka dhigto laakiin maxabadii waa u sugay ilaahi weynaa maxabadii dad badan u sugay allaha yuxibu اtawaabiin wa yuxibu اlmutaahiriin dhammaan dadka dahaarada ku dadaala najaasada iska ilaaliya janeebada ka qubaysta xaydka ka qubaysta ilaahay waa jeceli dadka toobadkeenka badan ilaahay waa jeceliye dadka sabarka sabra ilaahay waa jeceliye wallahu yuxibu saabiriin laakiin khaliil nebi moxamed iyo nebi ibraahim bis aa gaaray cid kale waa sariix wey hulladaa sarayda marka hulladaa sarayda jahmiyadu waa diidaan ilaahay baa cid u tahay waa diidaan jahmiye haddaad maqashana waxaa soo aasaasay odaygii la dhihi jiray jacdi ibnu dirham kadibna madhabka waxaa ka qaatay jahmi ibnu safwaan ninkaasaa faafiyey khaalid ibnu cabdillaahi waa kii ku udxiyaystay maalin ciid uu soo qabtay jacdi ibnu dirham markuu dadkii tujiyey uu ilaahay muslimiintaa ka aqbalo udxiyadooda anigu waa udxiyaysana jacdi ibnu dirhamaan ku udxiyaysana odagan bidxiga muslimiintu udxiyadooda ha qaleen allah ka aqbaleen ta ka degay mimbarkuu khudbada ku akriyey uu dhegta dhiigga u da ta midi qaata ulama jeeda neef udxiyaa yahay ee mujrim kaanu dilaya muslimkana tusaya madhabkaan madhab shaydaan inuu yahay so uma jeedin ee neef ahaan uma ansaxayo ee waa mujrim mufsid ah oo ummadda laga qabanayo meeshaasaa dhegta dhiigga loogu daro imaamka muslimiinta wey waxa dhegta dhiigga u daray waa madaxweyne muslimiinta waktigaas sidaasaana waajib ku ah dhammaan madaxda muslimiinta dadka mubtadicada ah ee sharta faafinaa ah ee ummadda diinta ka fasahaadinaa inay ta soo qabtaan maalmaha ciidda dhammeeyaana la raba ah, maalmaha ciidda iyo maalmaha kaleba ay dhammeeyaan saasaa laga rabaa waajib ku ah saasaa waajib nabigu wuxuu yidhi salى اllahu alayh walow kuntu haddaan ahaa lahaa muttakidan mid ka dhigana min ummatii ummadayda xaalu ka mid yahay khaliilan khaliil latakhadtu abaabakrin abaabakaran ka dhiga lahaa khaliila iiriya tanna qof horta ummadayda ka mid ah anuu khaliil ka dhigma allah khaliil iga dhigtay laakiin qof ummadda ka mid ah haddaan khaliil ka dhiga lahaa abubakaran ka dhiga lahaa abubakaran ka dhiga lahaa taas maxay ku tusaydaa abubakrin afdal اlumma bacd nabiy sal اlahu alay wasalam ah. ummadoo dhan nebi moxamed ka gadaal waxa u fadli badan abubakr maxaa yeele derajadaas asagaan sii laha hadduu dhihi laha qof banu aadar haddii aan siina isagaan sii laha waa ummadon dhan qofka ugu fadli badan ahlusunnuna saasa ijmac ku yihi isagaa ugu fadli badnaa ummadda isagaa ugu waa ilaahi weynaa midkuu ku tilmaamay nabiga saaxiibkiisu inuu yahay id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan in allaha macna markii nebi maxamed ku lahaa saaxiibkiis a ilah yidhi id humaa fi lgaar markay labadooda godka ku wada jire ilaahay baa ammaanay ilaahay baa ammaanay sidaas darteeda imaam maalik raafidadu inay kafaran yihiin qur-aanku u daliishaday markii ilaahay tilmaamayay maxamadu rasuul lahi waladiina macahu ashidaa cala lkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan ilaahi weynaa sifaadoona muu ku tilmaamay markuu tilmaamay liyaqiida bihim اlkufaar i sifaadoodi markuu alla sheegay sifaadaas xaal loo siiyey saxaabada liyaqiida bihim اlkufaar inuu ilaahay gaalo ku ciilo ah, saxaabada waxaa loogu talagalay gaal ilahay inuu ku ciilo sidaas darteed wuxuu hi raafidadu maadaama ay saxaabadii nicab yihiin haddee saxaabada yaa lagu ilahay weynaaya saas noo sheegay kafara weyu imaam maali keligiisna maahan ayma badana dhihi jireen kafara wey ka maahan ummadda muslimka ayagu ma ahan qolo bidcowda oo bidcoolayaala ee waa kafara saasay leeyihin culamada gobolka mida qaarna way kala qaadaan waxay yidhahdaan culummadooda intooda wax og waa kafara caamadooduna waa juhala juhala la qalday wey la qalday wey soo walow kuntu haddaan ahaa lahaa uu yidhi nabigu sal اlahu calayh wasalam mutakidan mid ka dhiganaa min ummati ummadayda xaaluu ka mid yahay amase min ummati ummadayda xaggeeda walow kuntu haddaan ahaa lahaa mutakidan mid ka dhiganaa min ummati ummadayda xaggeeda khaliila latakadtu abaabakrin abaabakaran ka dhiga lahaa khaliila taasna waxay culamadu waxay tusaydaa bacda anabiyi inuu asagu imaamkii muslimiinta yahy oo khilaafada iska leeyahy nabiga marka ilaahay oofsamay inuu khilaafada leeyahay uu nabigu ishaara axaadiis ka cadcaduna ku ishaaray axaadiistan ka cadcad ayuu ku ishaaray nabigu sala allahu alay slam nabiga xaaladuu sakaraadaay wuxuu ihi warqad ii keena aan idiin qore warqad keena aan idiin qoro warqad aadnaan iskhilaafin iyada gadaalkeeda xanuun adag ahayay nabiga sala allahu alay slam cumar wuxuu yidhi nabiga xanuun adaga hayee ha dhignina ka taga waxna warqad ha u keeninina xanuun adaga hayee isagoo isle munaafiqiintu amay hadhow diinta dacniyaan oo ay yidhaahdaan diinka nabiga waxaa laga qoray markuu xanuunsanaa ousan aad u kala ogeyn munaafiqiintu yaysan dariiq u helin isago isle qaar kale waxay aan u keena nabiga isagaa le noo keena wuxuu yidhi nabigu waa xanuunsanya u kaadiye markay isqabteena nabigu yidhi iga istaaga ah, mar haddaad buuqdeen iga istaaga markaasuu hi yabullah wlmu'minuuna ilaa abaabakri ilaahay iyo muminiintuba waa diideen axadaan abubakr ahayn muslimu ku yahay ilaahay iyo muminiintuba waxay diidayeen qof aan abubakr ahayn sidii yeeli noqotay markii nabiga ilaahay oorsaday abubakra la dooray ilaahaaba diidayaa qof kala dooran kara xadiiskaas waa ka muuqata waxaa ka mid ah nabiga sal اlahu alayه waslm gabanaa u timid gabanaa u timid markaasay tii rasuulka all markay u timid uu nabigu wax u ballan qaadan rabo nabigu waxbuu u ballan qaaday macnaha wax inuu wax siinayo markaasay waxay tihi haddaan ku waayo yaan u imaana man waxay ula jeedaa baad dhimato in adoon isiin kaan wixii ka doona wixaad ii ballan qaaday nabigu daad aniga i weydo abubakr u imow macnaheedu waa maa aniga haddii ay noorso isagaa imaam noqona habalan laakiin raafidada lacanahumullah ayaa waxay leeyihiin waxaa iska lahaayoo nabigu ugu dardaarmay cali bn abi aalib ee waa laga xoog ah, saasay leeyihi mujrimiin wey ah, mujrimiin wey waxaas oo xadiis saxiix hal xadiis ma jiro oo dhahaya caliyaa nabiga ku xigo hal xadiis ma jiro muslimiintuna waa ku ijmaceen ahlu sunnaha in abu abubakar nabiga ku xiga inay xaqii aheed marka xadiiska sidaasa looga fahmaa nabiga inuu ishaarayay in abu bakar uu noqona imaamka muslimiinta waxaa kamid ah nabiga sala اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi markuu sakaraadayey abubakar dadka ha tujiyo abubakar dadka ha tujiyo markuu nabigu joogay dadka isagaa tuji jiray ilaa imaamka muslimiinta dadka inuu tujiyo xaq ule ah, imaamka muslimiinta madaxweynaha muslimka isagaa la raba dadka inuu tujiyo oo imaam nabiga dadka tuji jiray sal اlahu alayه wasalam markii uu nabiga sakaraadayey awoodi waayo inuu istaago abubakar dadkaa tujiyu waa ishaaribu ishaara in asagoo ku xiga sooma waxaa la doonay in laga leexiyo cumar laga dhigo ah, laga dhigo oo caaisha waa waxaan miyay tidhi waa qalbi jiricsan yahay abubakr markuu istaago meeshaad istaagi jirtay isma hana karo isma celi karo iska boonya meeshaad adugu istaagi jirtay dadka ka tuji jirtay nab wuxuu yidhi ina kuna sawaaxibu yuusuf ah, ha tujiyo abubakr ah, dumar haddaad tihiin waxaad tihiin kuwii nabi yuusuf u mareegay arrinta Ah, macnaha hayga leexi weeye dariiqan u socdo abubakar dadka ha tujiyaan in laga leexama iyadaas weeye arrin ah, taasuna waa ishaare walow kuntu haddaan ahaalaha uu nabigu yidhi sala allahu mutakhidan mid ka dhiganaa min ummati ummadayda xaaluu ka mid yahay khaliilan khaliil latakadtu waxaan ka dhiga lahaa abaabakrin khaliila alaa daraaruga waina man dadkii kaana haday qablakum idinka hortiin waa yahuud iyo nasaaro dadkii naga horreeyey dadkii idinka hortiina ku sugnaa kaanuu waxay ahaayeen yatakiduuna kuwa ka dhigtaa qubuura ambiyaaihim nebiyaalkooda qabriyaalkooda masaajidda meel lagu tukado masaajidna labaad loola jeedaa sida xadiidkii umu salama iyo caaisha in masjidba laga dul dhiso tan labaad aarkii bukhaariga ee cabdulaahi ibn cabaasaan ku soo ogaanay in cibaadada lala ag fariisto lagu itikaafo meesha lagu tukado labadaba waa masjid saasay yeeli jireen dadkiina ka horreeyey haye annaga hadday ayagu saas yeeli jireen annaga xuu nabigu na yidhi alaa falaa tattakidu lqubuura masaajida war baraaruga oo qubuuraha masaajida ka dhiganina war qubuuraha masaajida ka dhiganina inii aniga anhaakum can daalika war arrinkaas waa idinka reeba hadalkaas hadal ka cad ma jira ya hadal ka caddaan badan miyuu jira war dadki idinka horeeyaa dariiqan ku baadiyoobay war ha ka dhiganina masaajid quburaha war waa idinka reeba waa nebi subaxa saas dhaha sal la marka banu aadamka qalbi adeegiisa waxaad ku dareentaa arrintu nabigu saas u reebay aadad maanta waxay u arkaan arrin wanaaga nin kastoo la jeceliyo la tuugo masaajid weyn aan inta laga dhiso oo qubad weynin loo sameeyo aan nalal cagaarana lagu soo du lagu dul raariciyo qabrigiisa nin kastoo la jeceli bal u fiirsada allahuma mustacaan faqad nahaa nabigu waa reebay sala allahu calayh wasalam canhu faqad nahaa nabigu waa reebay canhu xudunkaas walxaal huwa nabigu fii aakhiri xayaatihi noloshiisa markii ugu dambaydau ku qaara waxay yidhaahdeen mogta hadalkan muxuu ku naqdinaa qaara waxay yidhaahdeen waagu arintan diidaayo waxay aheed waa markii muslimiintu bilowga ahaayeen oo aan caqiidadu sugnaan oo laga cabsanayo dadku inay qubuuraha caabudaan markaasay aheedee kadib waa la nasaqay yidhahdeen bal fiiriya banu aadanka murankiisa laakiin xaa meeshaan yaalla xaaladay nafta nafta ka baxayday ee uu tasaas go-a isku saaro iska qaado markuu ku cadburo xaaladaasu lahaa war ka caraab ka ah, war goormaa la nasa eh, subxaan allah ah, wax hariib mid aba kitaab ka alifay ah, kitaab dhan ka alifay in arrintaana nasakay oo la rabo quburaha in laga duldhiso masaajida oo arrintaan ahayd muslimiinta awelkii markii loo cabsanaya intaan iimaanku qalbiga ku sugnaana aheed uleey hadduu marka ula jeedo saxaabada intii nebigu joogay iimaankoodu kaamil ma noqono waa loo cabsanaya laakiin markii nabiga ilahay oobsaday kadib muslimiintii ka dambayna iimaankoodu kaamil noqday taas waa dalaal ah waxayna khilaafsantahay kitaabka le sunada nabiga iyo ijmaaca muslimiinta maxaa yeelay ilaahi weynaa wuxuu noo sheegaya diintu waxay kaamil noqotay intii nabigu joogay alyawma akmaltu lakum diinakum soo ma jeed muslimiintoo dhanna ku ijmaac yihiin saxaabada iimaankooda iyo diinkooda wuxuu ugu kaamilsanaa nabigu markuu joogay sala allahu calayh wasalam marka waa dalaal hadii la yidhahdo saxaabada iimaankoodu kaamil ma ahayn ee waadambuu kaamil noqo saxaabada waxaa laga cabsanaya inay qubuura caabudaan laakiin dadka dambe looga cabsan maayo waa dalaalkaas dalaal ah, dadka kuwa ugu kaamilsan muslimiinta iimaanka ayagay ahaayeen xaaladaasuna ka digay haddaad dhihi laheed muslimiinta awalkoodii aheedoo kadibaa nabigu intuu joogaa la nasakayna been weeye waxaa kugu filan sakaraatulmowtka markuu ka jir u ka diga ah, sakaraatulmowtka markuu ku jiray uu ka digay qofka marka uu dhimanayo wuxuu ka dardaarmaa arrimaha ugu culusu ka hadla soo ma sidaas ummadiisa nabigu waxyaalaha uu uga baqay oo ugu sharta badan waxay noqdeen in dadka dhintay qubuurahooda masaajid laga dhiso tan ugu daran taasay noqotay taasuu ka digaya nabigu xaaladii ugu dambeeyey taasuu ka digaa faqad nahaa nebigu waa reebay anhu arin xukunkaas waa reebay walxaal huwa isagu fii aakiri xayaatihi noloshiisa tii ugu dambayn uu ku sugnaa idan arinta nabigu markuu caafimaadka qabay uu ka digi jiray oo markii geeridiisa shan maalmood ka hor uu ka digay oo haddana sakaraadkiisii uu ka digay arintaasu arin culus oo mudan in mar walba laga digo miyaysan ahayn ya bal fiiliya nabigu qurayska uu saaray meesha qof kastoo nabigii ku dayana waa inuu saas u fahmo oo nabigu culaysku siiyey uu siiyo oo uu dariiqa iyo masjidka iyo gaariga iyo meel kasta iyo xafiiska waa inuu uga digo oo iha war quburahayaan la caabudin war yaa masaajid laga dhisan war waa dariiqii ummaduhu ku gaaroobeen waa inuu yidhahdo ah, oo sidii nabigu u dareenay u dareemo salawaatu ullahi wasalaamu calayh faqad nahaa nabigu waa reebay canhu xukunkaas wlxaal huwa nabigu fii aakhiri xayaatihi noloshiisa mararkii ugu dambeeye uu ku sugan yahay uma inahu nabigu lacana wuu lacnaday wlxaal ayuu lacnaday huwa nabigu fi siyaaqi sakaraadkii uu ku sugan yahay man qof ayuu lacnaday facalahu arrinkaa sameeyey wasalaatu in lagu tukado cindahaa qubuuraha agtooda min daalika min itikaadi اlqubuuri masaajid ay ka midta min dalika ay min itikaadi اqubuuri masaajida masaajidoo qubuura laga dhigtay ka midta in agteeda lagu tukado salaada lala aado wain lam yubna yaanba la dhisin masjidu masjid yaanba masjid la dhisin ah, marka masjidaa laga dhigtay laba macnay leeda macnaha koowaad waa in laga dul dhisaba macnaha labaadna waa in cibaadada iyo salaada lala aado maxaa yeelay meel kasta oo salaad lagu tukado masjida la ydhaha nabigaa yidhi wajucilat liya alardu masjida oo soo socota wasalaatu in lagu tukado cindahaa qubuuraha agtooda min daalika min itikaadi اlqubuuri masaajid qubuuriyo masaajid laga dhigtay ka mid taha lam yubna yaan la dhisin masjidu masjide wa huwa arrinkaasuna macnaa qawlihi macnaa qawlihaadhe wa huwa arrinkaas oo ah in salaada lala aado yaanba la dhisine macnaa qowlihaa caaisho qowlkeeda macnihiisa weeye oo ay tihi khushiya waxaa laga baqay an yutakhada in laga dhigto masjida in masjid laga dhigtaa laga baqay markay leedahay masjidka waxaa loola jeedaa in salaada lagu soo tukado qubuuraha in qubuuraha lagu soo tukado taasaa laga baqay wey taasaa laga baqay wey taasaa laga baqay ee saxaabadaa joogta masjid lagama dhisi karin ma laga dhisi karin laakiin arrinta laga baqay oo qof inta aado habeenkii inuu kusoo ag tukado qabri qof inta iska dhunto s ihahdo caawo bal kusoo wardi musiibadu saasay ku dhici karta sidaasaaba masjidka dhigasho ahba maxaa yeelay fa ina saxaabata saxaabadu lam yakunuu ma ahayn liyabnuu kuwa dhisaayey xawla qabri qabrigiisa hareerihiisa masjidan wa kullu mawdicin meel kasta wa kullu mawdicin meel kasta oo qusidati salaatu salaad loola qasto fiihi mawdica faqad itukida waxaa laga dhigtay masjida meel kastoo salaada lala aado masjidaa laga dhigtay taasna nabi maxamedaa noo cadayna sal اlahu alيه wasalam bal kullu mawdicin meel kasta oo yusallaa fiihi lagu tukado yusamaa masjidan masjidaa lagu magacaabaa kamaa qaala siduu nebigu yidhi sal اllahu calayh wasalam jucilat liya alardu dhulka waxaa la iiga dhigay masjidan meel lagu tukado iyo wa dahuuran mid wax dahirta dhulkoo dhan masjida ilahay masjid wuxuu ula jeedaa meel lagu tukado soo ma jeeda marka meesha lagu tukado masjid wey weli axmeda axmed waxaa u sugnaaday bisanadin jayidin sanad oo jayid ah can ibni mascuudinna uu ka wariyey radia canhu marfuucan xaal nabiga loo kor yeelay xadiidka inna min shiraari naasi dadka kuwa ugu sharta badan waxaa ka mid ah man qof tudrikum ay haleelayso asaacatu saacadda qiyaamaha walxaal hum ayagu axyaan ay noolnool yihiin dadka ilaahay abuuray yaa ugu shar badan waa inaad jawaabteeda taqaan nabi maxamedaa sheegay ka dhegayso sal اlahu alay sl laba qolaa ugu shar badan ilaahay intuu abuuray qolada koobaad waa qolada qiyaamuhu ku duldhacayso nabiga sal اlahu alay slam laa taquumu saaca xataa laa yuqaala laa ilaaha ila allah qiyaamuhu dhici mee ilaa la waayo hal qof oo laa ilaha illa allahu leh hal qof oo laa ilaaha ila allahu leh oo dhulka korkiisa taagan qiyaama ku dhici Ah, dadka yaamuu ku dulnacayo hal qof kuma jiro oo laa ilaha ila allahu le oo xataa afka kale ah, waaaa mararka aakhirka oo dadka muminiinta dhammaan doonaan waxaa soo haraa dad aan salaad oqoono muslimiinta oon sake oqoon oon soon oqoon oo laa ilaha ila allahu keliya yidhaahdo oo laa ilaha ila allahu keliya oo le aabbayaalkan intaasaan ka soo gaara kuwaas waa dhammaanayn ayaguna waa adduunka dadka ugu shar badan ah. dhabla sharcigu ma jiro soo ma jeedid o waa qolo qolada labaad waa dadka qubuuraha masaajidda ka duldhisa qolada labaad labadaasa ugu shar badan ilahay intuu abuuray maxaa yeelay fiiriya qolada masaajidda ka duldhisa qubuuraha dariiqa gaalnimada waa dadkii furay waa wadadii bilowgii wey qoladaas oo qiyaamuhu ku duldhacaana Ah, labadaasa nabigu sheegay sal اlahu alيه waslm bal iiriy bal iiriy ina min shiraari الnaas dadka kuwa ugu sharbadan waxaa ka mid ah man dadka tudrikuhum ay soo haleelayso asaacatu saacadda qiyaamaha walxaal hum ayagu axyaan ay nool nool yihiin ayagoo nool dadka qiyaamuhu ku duldhaco kuwaasaa dad ugu shar badan baa ka mid ah kuwa ugu shar badan keligood iyo wladiina dadka yatakiduuna alqubuura qubuuraha ka dhigta masaajida labadaasa ugu shar badan dadka kuwa ugu shar badan ka mid ah labadaas dad kaloo shar badan jiraan labadoodaa ka ah nabigu ma dhihin labadooda kaliya wey ee labadooda ka ah uu yidhi minta tabciidiyada rawaahu xadiidka waxaa wariyey abu xaatim fii saxiixi uu ku wariyey xadiidku waa xadiid saxiixa xadiidka waa xadiid saxiixa ibnu xibbaan saxiixiisa ayuu ku wariyey waana xadiis saxiixoo haabit ah xaafid ibn xajar siyar aclaam nubala wuxuu asaga ku leeyahay xadiiun xasanu qawiy lisnaad ah. bukhaari saxiixa waa ku wariya isagoo mucallaq ah oo aan sanadkiisa uusan sheegin axmed waa wariyey musnadkuu ku wariyey ibn abi shayba dabaraan mucjam kabiir ibnu khusayma saxiixiis ku wariyey ibnu xibbaanna saxiixiis xadiis qawiya marka ahlucilmigu waxay yidhahdeen axaadiista shaarixana waa idiin sheegayaahe qubuuraha in masjid laga duliso diidaysa darajatu tawaatur ay gaarsiisanta saxaabada wariyeenna toban way ka badan yihin darajada ugu sarayda axaadiisu gaartay gaarsiisay darajatu tawaatur laakiin mas'ala muhim masaladaas waxay qubuuraha in nabigu diiday sala allahu calayh wasalam in masaajid laga dhiso way muslimiintuna way og yihiin laakiin ciladu xayd cilada nabigu u diiday maxayd laba cilo ay sheegaan dadku ee midda saxda bal axaadiista fiiriya ilaa masle marka isku khilaafo ilaa wuxuu yidhi fain tanaazactum fii shay faruduuh ila اllahi warasuuli wamaa اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ila اllah marka la isku khilaafo mas'alo kitaabkii sunnadaa loo laabto culammada gobol waxay yidhahdeen waxaa loo diidayaa qubuuraha in masjid laga dul dhiso in lagu fidnoodo oo ay u noqoto wadadii lagu gaarayo shirkiga saasaa laga baqaya waa lagu fidnoobaya qaarna waxay yidhaahdeen dadka dhintay jirkooda mililka iyo carunka ka baxaya waa najaasi qabruhu marka waa najaasi meel nijaasana salaadu ku ansixi ma nijaastaasaa laga cararaaya Ah. barka bal fiiliya labada qowl midka sawaabka labada qowl midka sawaabka bal fiiliya shaarixa wax badan ayuu soo naqliyey ahlucilmi badan oo caddeeyey arintaasu inay tahay shirkiga dariiqiisii oo la diidayo waxaa ugu horeeyey ou soo naqliyey abucabaas alqurdubi wuxuuna ka soo naqliyey mufhimka juska labaad boqol labaatan iyo sideed abucabaas alqurdubi wuxuu ihi wa kullu daalika arrinkaas oo dhan diididda la diidaya dhammaanteed liqadci dariicati waa waddada in la jaro waddada almu'adiyati gaarsiinayda ilaa cibaadati man dad in la caabudo fiiha qubuuraha ku sugan dhammaan nahyiga nebigu diidaya waxay tahay waxa waddadii dadka gaarsiineed in la caabudo dadka meesha ku aasan ta la weyneeyo waddadaasaa dadka laga jaraya markaasuu wuxuu yidhi kamaa kaana sababu fii cibaadati asnaami sidii sababtuba ahayd sanamyaalka loo caabudayba oo banu aadamku markii ugu horeeba sababtaasu ku gaadhoob waa koo waa imaamka koobaaduu ka soo haray imaamka labaaduu ka soo raray calaamatu ibnu lqayim weeye calaamatu ibnu lqayim ayuu ka soo haray ibnulqayim wuxuu yihi raximah llah wa biljumlati faman lahu macrifatu bishirki wa asbaabihi wa daraa'ixihi hadalka duuduubkiisu wuxuu yahay qof kasta oo yaqaano shirkiga iyo sababaha keenayo wadooyinka lagu gaaro wa fahima can irasuuli sala اllahu calayh wasalam maqaasidahu jazama jasman laa yaxtamilu naqiida ana hadihi اlmubaalaqa wاlacna wاnahya bisiiqatayhi siiqati laa tafcalu wasiiqati inii anhaakum can daalika laysa liajli najaasa bal hiya liajli najaasati shirki allaaxiqati liman casaahu wartakaba maa canhu nahaahu watabaca hawaahu walam yaksha rabbahu wa mowlaahu waqalla nasiibuhu wacudima min laa ilaaha ila allah wuxuu yidhi calaamat bnuqayim hadalka duduubkiisa qof kasta oo aqoon u leh shirkiga iyo sababaha keena iyo dariiqyooyinka gaarsiiya qof kastoo nebi moxamed iyo rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam ujeeddadiisa fahma wuxuu goynayaa goyn aan wax kaloo naqiida aqbali karin xeeldheeraashada nabigu xeel dhaaraaday oo arrintan diididdeeda ku xeel dheeraaday lacnadda uu lacnaday dadka sameeya nahyiga uu laba siiqo ku nahiyey laa tafcalu waa siiqu siiqada kale innii anhaakum war waa idinka reeba hal siiqa xataa kuma gaabsan intaasoo dhan laysa liajli najaasa ma ahan meeshaa najaasaa ma ahan subxaan allah ma ahan bal hiya liajli najaasati shirki waa shirkiga najaasadiisa shirkiga gaarsiinaya arrintu allaaxiqati liman casaahu shirkigaas oo ku dhacaya iyo najaasadaas oo ku dhacayda dadka nabiga caasiya sala allahu calay oo nabigu wuxuu ka reebay ku dhaca oo rabitaankiisa iyo hawadiisa raaca rabbigiisna aan ka baqin nasiibkiisuu yaraado laa ilaha illa allahuna laga waaye saasuu leeyay culummada kale ee uu ka soo raray waa badan yihiin culummada kale oo uu ka soo raray waa badan yihiin waxaa ka imam imaamu shaafici imaamu shaafici kitaabkiisa unkaa mujalladka koobaad laba boqol toddobaatan iyo sideed safxada ah imaamu shaafici wuxuu caddaynayaa nahyigan waxaa loo diidayaa waxaa laga cabsanayaa dadku qofkan qabrigiisa inta weyneeyaan inay ku fidnoobaan saasaa laga baqaya hule iiriy imaam shaafici wuxuu i waakaw haadiis haadihi ah, waakaw haada arrinkan aniga waa neceba salafku akrahu markay yidhaahdaan karaahata taxriim ay u adeegsan jireen in badan wuxuu yidhi arrinkan waa necebahay lisunnati walaaaar axaadiista nabiga iyo aafaarta soo aroortan u nebcaaday ficilkaas وأنه كريه عرنك ولا نبعاد والله تعالى أعلم وكان فيري أن يعظم أحد قف إلا وينيه قفك من المسلمين كمن آه يعني يتخذ قبر مسجدا أو قبر إيسي مساجد لغدكته ولن تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعد بعد أن لغماء هنؤيه إنه فتنوبه بابيوبه ضدك قبالك إيمانك fakuriha sidaasaa la nebcaystay wallaahu aclam lianlaa yuuaca iyo inaan lagu istaagin meydka fakuriha waa la nebcaystay wallaahu aclam lianna mustawd lianna mustawdaca almowta min alardi laysa biandafi اlardi wa kayruhu min alardi andaf saddex shaeyaa loo nebcaystay yidhi koow lagu fidnoobo waa dariiq culimmadu wada caddeeyeen labo in lagu istaago meridka ontagana waa lagu tukaa saddex xagga nadaafadda qabri iyo dhulka kale dhulka kalea nadaafad badan saddexdaas ciluu sheegay soo uma jeedi ma ahan intaasoo kaliya ee culummada caddayday shaarixana soo raray waxaa ka mid ah ibnu qudaama abu maxamed cabdullaahi ibnu axmed ibnu qudaama imaamu alxanaabilati saaxibu lmusanafaat alkibaar ee kitaabka weyne muqni ibnu qudaama iskale lumcat اlictiqaad iskale rawdatu naadirka iskale alkaafi iyo qayrkoodba iskale wuxuu yidhi sidaa walaa yajuusu ma bannaana ittikhaadu lmasaajidi cala alqubuur in qubuuraha masaajid laga dhisaa ma bannaana lianna nebiya sala allahu calay wasalam qaala lacana allahu yahuuda wanasaara nabigu wuu lacnaday xadiiskuu sheegay fiiriya marka sababtiiuu sheegaya ma aha najaaso wuxuu yidhi waqad ruwiina ana ibtidaa'a cibaadati اlasnaam sanamyaalka in la caabudo bilowgoodu tacdiimulamwaati dadka dhintoo la weyneeyey ahayd watikhaadu suwarihim masawiradoodu la samaystay ahayd watanasuxu bihim in laysku masxo ajaab ah, qabuuraha sida layskugu masxo dad aragtaan dad aragtaan ah, sheekh xasan macalin qabrigiisa miyaad tagteen basra meeshaan afkooda barcad u dhaxayn miyaad wargiin tagteen iyadoo siyaaraan wax ogtihiin male dadnan tegin Ah, afar iyo labaatan sac intaa siyaartaas socoto dadka boorka waxaas leedahay wejigooda inta madoobaado qabrigay arkaan saas intay gacanta ugeliyaan ay saas leeyihin qabrigay arkaan gacantay galaayaan maantona ciriiriga ah, iyo dhibka ka jira saasa maantana laisugu masaxa ah, maantana saasa laisugu masaxa maantana saasa laisugu masaxa waxaa habar wareegaysa waxa oday wareegay waxa wiil wareegay waxa gabadh waxaa isleeda meeshaan carafa xajki miya dadka meesha iskugu imaanay ah, qof walbaa inuu ciiddaas isku tirtiro uu u ima ah, soo ma jeedi markaasuu yidhi ibnu qudaama waxaana axaadiisana la kugu wariyey bilowgii sanamyaalka la caabuday waxay ahayd mayd la weyneeyey dad dhintoo la weyneeyey masawiradoodoo la samaystay in la isku tirtiray waa salaata intaa yagteeda lagu tukaday intaas iyo ka soo rara ugu dambayn waxaa taalla calaamad cad oo tusayda inaysan najaas ahayn waa maxay calaamaddaas shiikhana waa soo raray aakhirka hadalka uu ku gebangabeeyey wey oo uu ka soo raray shaekhulislaam ibnu taymiya iyo culmo kaleba fiiriy kow in lagu fidnoobay oo la caabuday axaadiistii caddayday hal xadiid oo sheegayaa ma jiro najaasnimaa looga carara najaasnima looga carara waa alqowlu cala allahi bilaa cilmi waa ilaahay oo laga been sheegay noqe waxaan rabaa masalada sheegayda daliil inaan u keeno hal xadiid oo leh waxaa loogu tukan diiday qubuuraha waa najaas hal xadiid keen axaadiisi waa tani waa koow tan koobaada kutusayda labo nabiyaalku waa daahir subxaana najaas maa qubuuraha marka la gelishada jirkooda caradu ma cunto mirig iyo maalna uma dhammaadaan nabiyaalka jasadkooda ciiddu ma cunto nabiyaalkiiaana lagu lacnaday in masjid laga dhigto tanaana soo afjaraydan waana meeshay dhihi jireen culammada sunnadu xadiid kasta oo qof uu si qaldan u dariishado isla xadiidka ama aayad kastaoo qof si qaldan u dariishado isla aayadda a waxaa laga helaa wax diidaya oole wahay daliil kuma ihiin hadda iriy adii xadiidka maxaa ku jira nabyaal nabiga marijaasa jirkiisu subxaan allah jirkiisu caraduba ma cuntaba waana la diiday soo ma tanaada cadaynaydoo kal masalada faasila u ah ayadaaba faasila u ah wallahu subxaana wa taala aclam sal allahu waslama wbaaraka cala nabiyina mxamed